هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني فيها الذي والله لا عين رآت كلا الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal khudbaddeennu waxay ku saabsan tahay cinwaankeeduna yahay shayga loo yaqaano ladat lcibaada cibaadada ilaahay aynu caabudayno iyo inay leedahay dhadhan iyo dhadhankaa iyo macaankaa sida loo heli karo iyo waxyaabaha kugu saacidaya iyo waxyaabaha kuu diidaya wax lala yaabo maaha cibaadadaynu ilaahay caabudaynaa inay dhadhan leedahay waayo qofku cidda uu jecel yahay inuu la joogo oo uu weheshado oo hadalkeeda uu daneeyo inuu ka daalin oo uu dhadhan ku hayo wax macruuf oo la og yahay wey qof waliba wuxuu macaansadaa cidda uu hadalkeeda jecel yahay ama cidda uu jecel yahay iyo la jooggiisa waa inaga aragnayoo maanta dadku wax kale jecel yihin dadka qaarkood ciyaaray jecel yihin daayarta how badbaadaan waxaa laga yaabaa qofku habeenkii oo dhan inuu ciyaaru soo jeedo toban saacadood waxaa laga yaabaa afar ka mida kursi uu ku fadhiista hadduu waayo inuu taagnaado dadka qaarkood ciyaartaasa ayay ka daba dhaceen dar kale waxaa laga yaabaa inay fadhiga jecel yihiin iyo inay qaylaan oonu kaba daalinba dar kale waxa uu jecel yihiin siyaasadda iyo ka hadalkeeda qolobo qofba wixii uu danaynayo iyo dadka uu danaynayo kama daalo dhadhanna uu ku haya xataa haddaanu cunno helin bal markaa waxaa u baahan runtii inaynu dhadhankeeda helo cibaadadan aynu tukanayno aynu ilaahay caabudayno oo runtii aan isleeyahay markaynu runta sheegayno dhadhankeedu wuu yaraaday wuu yaraaday taana wax badan baa u daliila runtii oo aynu sheegi doono waxyaabaha cibaadadaas dhadhankeeda inaga saacidaya kow waxa ka ah qofku inuu nafta ka adkaadu edbiyo oo uu muquuniyo naftiisa inuu ka adkaado waxay u sahlaysaa siduu u korayo u korayo inuu marka dambe cibaadadu dhadhan u samayso oo iqbaal u yeesho u soo jeedsado oo u jeclaado fii suurati alcankabuut aakhirkeeda ilaahay wuxu uhi waladiina jaahaduu fiina kuwa annaga daraadaya nafta ula dagaalamay ee muquuniyey lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin jidadkayaga saxdaa baan ku hagi doonaa buu ilaahay ilaahay baa saacidaya markuu qofku naftiisa ka adkaado oo qofku xumaantana wuu baran karaa wanaaggana wuu baran karaa oo nafta waa ku muquunin karaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha inoo sahlaya alakthaaru min alnawaafili waatanwiicu fiiha inuu qofku aanu ku mitidin keliya faralka eh sunnayaasha uu badsado iyadooy sunnayaashu kala noocnooc nooc yihiin oo waxaynu dhaqaanaa cibaado waloo faranaba waxay leedahay mid ku lifaaqan oo sunno ah oo korinaya oo kabaya kobcinaya markaa salaadaha waxa laga yaaba dad baan markay faralka tukadaan inaanay sunnaba ukicin soomka ramadaan u soomaana sunno kale soomi shay wal oo faral ahoo cibaadooyinkiiba sunnu leey marka in sunnaha la badiyo od badiso od badiso macaankay ku siisaa cibaadada iyo dhadhankeeda waa kaa xadiid alqudsiga ilaahay ku sheegay yihi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba qofka waxaan u jecelahay buu ilahay wax uu iigu soo dhowaado ilan hankeenna weyne wuxuu ina faraya inaynu ilaahay u dhowaaneen waxaan ugu jecelahay buu ilahay yidhi inuu la yimaado qofku wixii aan ku faral yeelan ku waajibiyey buu ilahay markuu faralka halkaa dhigo ee uu sunnayaasha badiyu badiyo wuu ii soo dhowaanayaa wuu ii soo dhowaanayaa buu ilahay ilaa aan jeclaado markuu ilaahay jeclaadana wuxuu tilmaamay qofka xubnihiisi inuu noqonayo macnaha yaxfad ilaahay baa ilaalinaya qofka waxyaabaha inoo sahlaya waxaa ka mid a ah inaynu cibaadada dhadhankeeda helo addaamulu fii siyari الsaalixiin dadka wanaagsan dhaqankooda in la eegto kuwii horena taariikhdooda la akhriyo kuwa joogana aad ka ag dhowaato si aad ugu dayan karto si ay ilaahay ku xusuusiyaan si aad cibaadada u badsan karto oo qofku wehelbuu u baahan yahay cid uu weheshado oo ula joogo mar walba oo wanaaga kaga daydo jacfar ibnu sulaymaan waxa uu leeyahay marka aan had iyo jeer qalbigayga ka yaro dareemo xoogaa qalaf ama inuu adkaaday waxaan u tegi jiray imaamka la odhan jiray moxamed ibnu waasic waxa uu ahaa raggii cibaadada caanka ku ahaa ee aada moodeysay in cibaado uun loo diyaariyey in daali jiray markaan wejigiisa sidaa u eego waxaan moodi jiray islaan goblantee wejigeeda islaantu hadday goblanto waxaa had iyo jeer aanay ku dadaalin qud quruxda marka wejigiisu wuu isbedelay buu leeyahy siduu cibaadada ugu heelan yahu habeen iyo maalinba ugu taagan yahay soom iyo salaad cabdillaahi mubaarak oo isaguna cibaadada caan ku ahaa wuxuu leeyahy aniga lafdigaygu markaan doonaya inaan dadaalo fudayl ibnu cayaad imaamka la odhan jiray baan eegi jiray markaasaa waxaa aan canaanta u badin jiray naftayda ninkaasaad la mid noqon kari wey ma sidiisaasoo kale xaggeed joogtaa markaasaan tallaabada kordhin jiray uma yabki waa ooyaya waxyaabaha inoo dhan inoogu samayn kara cibaadadan aynu wadno waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka ah oo qofku akhriyo macnihiisana uu barto kadibna aanu dudubinuunuune uu dhagaysto oo uu dhuuxo ila ilaahay buu la faqaya subxaana wa tacaala ilaahayna wuu la sheekaysanaya qofku marka aayaadku aday kula hadlayaan ahlu jannay ka warramayaan ahlunaar bay ka warramayaan dadka kaafiliintaa daakiriinta nolosha sirteeda intaa aad aayada aayadaha wado ha ka dhicin laakiin u soo jeed kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakara albaab waa kitaabaan soo dejiyey buu ilaahay barakaysan oo nagu talagalay dadku inay dhuuxaan ay dhadhamiyaan loo fiirsado maaha inuu noqdo maaha yoolkaagu intee jusbaad akhriyaysa iyo intee suuradood laakiin intee dhegaysateed usoo jeeday weyaad ka faa'idaysata waxyaabaha inagu inoo inoo sahlaya waxaa ka mid a inay cibaadadu inoo macaanaato oo inu dhadhankeeda helo alkhulwatu billaahi tacaala waalunsu bih inaynu ilaahay weheshano oo dadna ilaahay wuu ka maqan yahay qalbigooda oo ma xusuustaan ilaahay wax kalaa qulubtooda ku weyn dadna waa dad ilaahay inuu wehelinayo ogsoono alla u soo jeeda oonu qalbigooda ilaahay ka maqnayn marka waxaynu u baahannahay khalaawo qofku inuu khalaaweeyo oo ilaahay u heshado oo in badan baryo oo in badan u khushuuco oo camalka u gooni yeelo oo khalaawadaasaa loo baahan yahay maalik ibn muqafal baa waxau ihi isagoo gurigiisa fadhiya ayaa niman u yimaadeeno waxay idhaahdeen alaa tastawxish guriguunbaad joogtaa dad kalooba lama joogtida miyaanad cidloonayn waxa uu leeyahay awayastawxishu maca allaahi axad oo ma qof ilaahay la jooga cidlaysta qofku hadduu ilaahay wehelinayo ama ha la xidho ama kayn ha joogo ama masaajid ha jooga dee ma cidlaysto anugu ilaahay ilaahay baan weheshanayaa buu khalaawaan ku jiraa xabiib ninka la odhan jiray abu muxamed kaana yaklu fii beyti gurigiisu isaguna joogi jiray oo aimo taraajinkooda haddaad akhrido fiiha alcibaru waalcidaad cashare ay ku sugan yihin waxaa odhan jiray isaguna man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynu waman lam yanas bika falaa anis ilaahay buu la hadlayaa wuxuu uhi ilaahay ow qofkaanay ishiisu adiga kugu qabowsanin ee wehelkaaga aan ku raaxaysanin kaasi yuu nasaninba kulayl iyo kadeed ha u kordho qofkaan adiga ku wehelshanin weligiiba yuu wehelheli annagu adaanu ku weheshanaynaa buu leeyay imaamka dunuun la odhan jirayna waxau hi min calaamaati lmuxibbiina lilaah anlaa yasta'nisuu bisiwaah walaa yastawxishuu macah dadka alla jecel calaamadahooda waxaa ka mid a ilaahay inay weheshadaan oo aanay markay la joogaan cidloonin waxyaabaha inagu saacidaya waxaa ka mid ah inaynu cibaadada macaankeeda helo oo cibaadadaas safmarka inagu ahay ay nagu degto aynu ku raasukno inaynu iska dayno waxaa la idhahda gafafka iyo macaasida macsiyada oo loo yaqaan dunuubta godobtaynu ilaahay ka gelayno ama bani aadamka aan ku xadgudubno ama xaqa ilaahay aan ku xadgudubno godobtaa in la iska daayo iyo gefka ah ilaahay laga gelayo subxaana wa tacaala qofku macsiyada uu ka fogaado intuu kari karo wahayb ibn wardi ayaa la su-aalo waxaa lagu yidhi ayajidu ladata طaacati man yacsi qaala la walaa man ham bal ka waran qofka caasiga ahi suuragal ma tahay cibaadada inuu dhadhamiyo macaankeeda helo caasi iska daayo ka macsiyada ku hamiya ayaan helaynin buuhi macaanka cibaadada waxa uu leeyahay yaxya bnu mucaad a'immadii waaweynaa ka mid ahaa saqamu ljasadi bilawjaac jidhku wuxuu ku xanuunsadaa cudurradan ku dhaca jidhku wuxuu leeyahay cuduro ku dhaca oo uu la xanuunsado oo nafaqa nafaqadarre iyo tamar tamardarre ku rida fakadalika alqalb laa yajidu xalaawata alcibaadati maca dunuub qalbiguna diinta ilaahay ee cibaadada ma dhadhamiyo kolka uu dembi iyo gef qofku ku dhaco waxaa inaga yarayn inoo sahlaya cibaadada macaankeeda inaynu helo altaqalulu min almubaaxaat waxyaabaha had iyo jeer qofka uba banaanba in ka xaaraan tahayna u xalaasha ah inaanu qofku ka daba dhicin oo aanu badsanin oo aanu isku mashquulinin hadda waa shaygii xaaraan lagama hadlay waa shaygii xalaasha ah laftiisa waa shaydaanku qofka markuu weeraraya wuxuu u sahlaa ugu horeyn ku abaabulaa gaalnimada hadduu kari waayana dunuubta kabaayirta ah. hadduu kari waayana ta yaryar hadduu kari waayana camalka fadliga badan buu ka riixaa hadduu intaa ku kari waayona waxa mubaaxa buu jeclaysiiyaa waa hurdada iska badsoo hadalka iska badsoo dheraga oo shaqada oo waxaa wada mubaaxa unbuu odhanayaa waktigaaga ka dhargi dabcan markaad mubaaxaadka badsatana wixii kale khayr kalaabaa kugu yaraanaya axmed ibn xarbin imaamkaasi waxa uu leeyahay cabadtu llaha hamsiina sanata famaa wajadtu xalaawata alcibaadati xataa taraktu alaaata ashyaa konton sannadood baan ilaahay caabudayayo waa ragga isqiyaasaya isma qiyaasnayna waynu wadnaaun waa jeednaaun laakiin naftiisii buu miisaamaya wuxuu ihi konton sannadood baan soo cibaadaysanayo cibaadada macaankeeda maan helin ilaa saddex shay aan iska yareeyey taraktu rida annaasi xataa qadartu atakalamu bilxaq waxaan isku daarayay buu ihi dadka raalligelintooda inaan iska dhaafo oo aanan odhanin dadka ku dadaal inaad raalligeliso taasi waxay ii sahashay buuhi xaqa inaan ku dhawaaqi karo wa taraktu suxbata alfaasiqiina xataa wajadtu suxbata saalixiin dadka liita saaxiibnimadoodii markaan iska daayeyna waxay ii sahlanaaday buuhi dadka wanaagsan inaan la saaxiibo wataraktu xalaawaة اdunya xataa wajadtu xalaawaة اأkhra adduunka macaankiisa inaan badsado markaan iska yareeyeyna macaanka aakhira iyo camalkeeda ii kordhay oo aan helay haddaynu suwar ka bixinno siyaabaha loo macaansado cibaadada waxaa ka mid a ah iimaanka oo la macaansado iimaanka qofku macaan buu leeyahy waxaa daliilu ah qofku waxa u jecel yahay naftiisa ehelkiisa maalkiisa ubadki waxaasoo dhan marka la ysku daro maxaa uu dhaafsadaa naftiisa muxuu ku bixiyaa ee uu ku iibiyaa waa iimaanka qof iimaanlabaa naftiisa quuri kara oo dee in fara badan taa qur-aankuna uu ka warramo ilaahayna waa sababtu uga iibsaday addoomaha ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna qofku naftiisiibuu bixinayaa idan wax kasii macaan naftii macaaneed waa inuu jiraa waa iimaanka qof iimaanluun baa naftiisa macaan bixin karaa iimaankii baa uga macaanaaday alaaatun alaaun man wajada man kuna fiihi wajada xalaawat aliimaan xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu saddex arrimood qofka naftiisa ka helaa macaankii iimaanku helay inuu ilaahay keligii jeclaado manaa siduu ilaahay u jecel aanu cid kale u jeclan gaalnimada naco waxaa ka mida waxyaabaha la macaansan kara salaada salaadu siday nagu ti wamaa adraaka maa salaatun salaadeenna bal waxaa dad badani ka dhigteen meel lagu xisaabiyo wax meel wixii laawo lagu xusuusto meel la garan waayaba inta ragcadoodee la tukaday oo qofku uu soo galo uun masaajidka isagoo siduu ku soo galay ah waa nasiib daro nebi maxamed baa inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaadda inuu ku raaxaysan jiray haddaynu ka raaxaysanay inagu haddaynu tacab iyo cidhiidhi dareemayna intaynu masaajidka ku jirno isaguna intuu masaajidka ku jiruu tukanayu raaxo dareemaya xubiba ilaya min dunyaakum الnisaa waiibu wajucilat quratu cayni fi الصalaa xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam xalla waxaa adduunyo haysaan anigu dumarkan jecelah iyo udgoonka ishaydu dumarkuna waa xaasaskiisa xalaasha ishayduna waxay ku qabowsataa oo aan ku raaxaystaa aan ku degaaway intaan tukanayo bal bilaa caleyk xadiidkaa iyo iyo dareenkeena labadaa isbarbardhig dhig qum yaa bilaalu faarixna bisalaa bilaalow salaadda aan ku raaxaysanayno inoo aqiim buu rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam waxaa sidoo kale isaguna macaan loo oo la dhadhamiyaa ladatu qiyaami leyl qiyaamka macnaha salaadda habeenkii la tukado inagu aynu dadaallo ramadaanti iyo taraawiixdeedoo keliya oo dad badan iskaba ilaawaan inta kale dadka saalixiinta iyo salafkii iyo dadkii aynu mudnaa aynu ku daynaynay ummaddan way macaansan jireen imaam la odhan jiray camr bnu mukadir ayaa hooyadii waxay ku tihi hooye waxaan jeclaan laha bal marwan adoo soo jeeda inaan ku arko cafwan marwan adoo hurda inaan ku arko inankeeda way eegtaa un islaantu waxay aragtaa isagoo taagan oo soo jeedo dabeetana waxay istiri kani u ama uu nafaqo beeli ama maskaxda wax ka sii noqon doonaa bal hooya ku dadaaloo mar unaan ku arko adigoo hurdabayt markaa wuxuu ihi hooye habeenkaa ii gala anoo xiisaynaya fayanqadii canii wamaa qadaytu minhu arabi hooye habeenku wuu ii gala anoo danaynayo oo wuxuu baxaa un anoon dantayda ka dhammaysan sidaan u danaynaya anoon dantiiba ka dhammaysanin habeenkii ayuu baxaya saa daraaddeed baa waxay odhan jireen saalixiintaas walaahi habeenku markuu soo galana waa ku faraxnaa waagu markuu baryana waa ka naxnaa waa cagsigee inagana qofku wuxuu danaynayaa dee inuu waagi baryo waxaa sidoo kale la macaansadaa qur-aanka kariimka ah iyo akhrintiisa bal dib ugu noqo adigu inteed akhridaa qur-aanka intee wardi ku ah intee maalmood baad xusuusataa inteed se ilowdaa waa laga yaabaa qofka qur-aanka aada u yaqaana inaanu bil akhriinba nasiib darra wey waa calaf la-aan cumaan ibnu cafaan baa wuxuu leeyay low dahurat quluubunaa lamaa shabicat min kalaam illaah qalbigeennaasi hadduu nadiif noqon lahaa kalaamka ilaahay kama dhargeen qofka caafimaad qabaa sidaanu cunnada uga dhargin haddaynu caafimaad qabi lahayn bu meesha waxbaa si ahe eh. ilaahay kalaamkiisa marna kamaynaan joojineen carab isagoo weliba ahaa dadkii la tilmaami jiray maalin iyo habeen ama laba maalmood inuu soddonka qur-aankaba dul mari jiray waxaa isaguna dhadhan le ladatul infaaqi fii sabiili illaah meelaha khayr kale inuu qofku wax ku bixiyo bakhaylnimadana qofku wuu bartaa bixintana wuu bartaa bixinta qofku markuu badiyo badiyo badiyo badiyo waxa uu jebinayaa gidaarkii shaydaanka iyo xarkuhu ku xidhxidhi jiray iyo silsiladihii waxaa u sahlaanaanaya markaa bixinta waxaad arkaysaa asxaabtii nebiga ridwaan ullaahi calayhim oo siduu nebigu u rabeynayey dee kuba tartamaya qofku wuxuu hayaba inuu bixiyo abubakar sidiiq abu dalxa abu daxdaax beero waaweyn oo faras magaalaha iyo magaalada bartankeeda ku yaallo mid waliba le iga guddoon meeshaad geynaysa gee anugu ilaahay baan u bixiyey waxyaabaha la macaansada waxaa ka mida ah ladatu alab alcilm cilmiga diiniga ay ayaa dadka culimaduna ay macaansadaan oo dee cibaadada kuwa ugu qiimaha badan waa cilmiga samaawiga ee waxyigaa barashadiisa sidaa daraaddeed baa iyadoo jidhkooda dhibaato adag ee ay ku imanayso bukaan hayo duruufi ay hayso damqasho badan dareemaya ayaanay cilmiga marnaba ka caajisi jirin berigii hore may jirin codbaahiyayaal iyo microfoonno sidan meel dheer u gaadhsiinaya codka markaa muxadisiintu mimber dheer ayaa loo dhigayaa sheekha sida kaygan oo kale ah ninka xadiidka gudbinaya ummadda gaadhsiinaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimada ka qorayaana markaa iyagoo laga yaabo shan kun toban kun oo qof inay yihiin bay isku xeerayaan nin waliba boos buu haystaa ninka booskiisaa ka kaca kusoo noqon kari maayo iyagiina way danaynayaan cilmigaas inaan looga sheekayn oo sheekhaa cidi u dhaxaynin sidaa daraaddeed qaarkood waxaa dhici jirtay inay gaajo la suuxaan isagoo isla koob shaaha soo cabi qaarkood waxaa dhici jirtay markay kaadidu qabato inuu go-iisa ku gaajo intuu ururiyo hooyisaasuu ku kaajaya way dhacda waa taraajumka culimada ay ku suganta dabeetana halkaasuu ku haynaya ilaa inta sheekhu dhammaynayo cilmigaa gudbinayo halka iminka dadka ciyaaraha ku jiraana iyo sinimahana ay bacda ku kaajayaan iyo caagada mooye sixada isleeyihiin booska ha dayn waa nasiib daro in aimada culimada ee cilmiga macaansaday ka mid ah in cilmiga la macaansadana dee nabigaa sheego wuxau uhi man humaani laa yashbacaani aalibu cilmin wa aalibu dunya xadiid saxeix laba ma dhargaan qof cilmi doonaya iyo qof cuud iyo xoolo doonaya marka qofka adduunyada dhadhamiya siduu aada ugu ordo qofka cilmiga dhadhamiyeyna saasoo kale ugu kakayu uga daba cararaa u daba cararayaa si aanu u dhaafin nin caalima baa arrintaa ka gabiyo wuxuu uhi lamixbaratun tujaalisuna tujaalisunii nahaari axabu ilaya min unsi sadiiqi warismatu kaaqidin fi lbeyti cindii أحب ilaya min cidli daqiiqi waladmatu caalimin fi lkhadi minii aladu ladaya min shurbi raxiiqi wuxuu isbarbar dhigayaa dad xaflad jooga oo casuuman oo cunno iyo cabitaan iyo ciyaar wada iyo isagoo cilmigiisa ku mashquulsan oo intooda aan haynin marka wuxuu leeyahay aniga intaydan baa intiina iga fiican marka waxa uu leeyahay haddaa idinku bahashaa daqiiqdee sida fiican maraqa loogu sameeyey cunaysaan sharaabka aadka u macaana ku cabaysaan iyo khudradda maaweelana la idiin samaynayo oo saaxiibba idiin ciyaarayo idin maaweelinaya jiraan aniga intaa waxaa iga macaan mixbaradayda waa bahashii tawaada la odhan jiray ee aan qalinka ku ridayo aan kolba soo daray iyo kartoonnada waaweyn aan ku qorayo cilmiga iyo dhirbaaxada uu mucalinku igu dhufanayo kolba dhabanka iga dhufanayo markaan garan waayo ama xafidi waayo saddexdaasoo isa saaran ayaan cunadiinna iyo cabiddiinna ka jeclahay aan iska qatanaado waayo kuwana jidhkay naaxinayaan isaguna qalbiguu naaxinaya iyo maskaxda dee qof jaahil ahoo aanay macrifo lahaynna uu jaanjaamiun qofkanaha iska daciif ahaadee kol haddii aqoontiisi iyo cilmigiisii sarreeyo wuu ka darajo sarreeya waxyaabaha inoo diidaya waxaa ka mida cibaadada dhadhankeeda inaynu helo dunuubta horena waa usoo ishaarnay qof caasi cibaado ma dhadhamiyo sidaa daraaddeed baa markay cibaadada ka caajisaan salafuna saalix qofku wuu garan jiray halka laga raacay maanta waxa iyo waxaasaan sameeyo salaaddii baan kari laah waxaa ka mida karatu mukhaaladati innaas dadka ku dhex jirkooda iyo la saaxiibkooda iyo la fadhigoodaod badiso bani aadamka lagama wada tegayo dadku way isu baahan yihin laakiin qofku dadku markay wax kala kororsanayaan bay fiicanta inay wada noolaadaan haddaad laakiin dad un ka dhammaan weyda dad la arag yaaba dhib la arag kani qaar buu kula xamalayaa kani jamcuu ku seejinayaa kani shir buu ku geynayaa danahaagii adduun iyo aakhiraba way ku dhaafinayaan saaxiibka iyo raaligelintiisu sidaa daraaddeed dadka dadaalaya mukhaaladatu naas bay yaraysan jireen dad inta uu qofku ku warwareegu la noolyahay taxawul alcibaadaati ilaa caadaat waxyaabaha dhadhanka cibaadada inoo diidaya waxaa ka mid a ah inay cibaadadaadu caado noqoto oo shaqooyinkaad qabanaysae la yidhaha rootiniga ama wareegaya un hadday ku dhex darmato bakhaarka tag guriga tag masjidka soo mar hadday liiskaasun ku biirto cibaadadii caaday wagaanaysa markaa dhadhan yeelan mayso waana taan isleeyahay cibaadadeennu way u badatay sababtaynu mawduuca isugu baraarujinaynaana cibaadadeenniibaa caado begatay shaqooyinku adduunyada wada mid kamida un inay noqoto macno dheeraadaba aanay lahayn waxyaabaha khatarta ku keena waxaa ka mida dhadhankan isagaa annifaaq allah inaga nabadgeliyay cudurka munaafiqnimada laydha qofku inuu munaafiq yahay wax allo wax dhadhanahoo diin iyo cibaada ay u samaynaysaa ma jiro nebi maxamed oo waxyuu ku soo degayo akhriyaya qur-aankii iyo kalaamkii rag ayaa waxay leeyihin maadaa qaala aanif horta goor dhoweyd muxuu akhriyayay meeshay fadhiyaana nebiga ag fadhiyan haddana muxuu yidhi buu leeyahy waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas salaaday u tukanaan iyagoo caajisa marka haddaad aragta adigoo caajisoo cagajiidoon cibaadada dhadhan u lahayn cudur baa jire daawada raadi idan waxaynu soo ururinaynaa cibaadadeennu si ay u noqoto tii aynu ka soo hadlayna ee aqbalkiiyo ijaabada u dhoweyd ee ilaahay uu jeclaa waa lagama maarmaan inaynu nafteenna ku rabayno inay cibaadadu dhadhan iyo macaan u samayso cuduradana dawadu waa diinta aynu iska dawey allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaaila baailan warsuqna ijtinaaba rabbana laa tusiq quluubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab allahuma shfi mardaana allahuma shfi mardaana allahuma shfi mardaana wcaafi mubtalaana warxam mowtaana watamim nicmataka calayna ya arxam araaximiin allahuma agnina bixalaalika can xaraamik wabifadlika can man siwaak wabidaacatika can macsiyatik wabidaacatika can macsiyatika ya arxam araaximiin allahuma ansur اlislaama wاlmuslimiin wansur اlmustadcafiina wاlmujaahidiina fii sabiilika fi kuli makani ya arxam araaximiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني فيها الذي والله لا عين رآه